يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان هذا الحجر wuxuu taagan yahay alfayn dollar waataan idinka warramay in qof muslimada ah ay u tagtay ruux khuraafaad ku shaqaysta oo jinkana la shaqaysata dhagaxa waxaa gabadha loo siiyey inay ictiqaaddo in wax allaaliyo wixii shar ah uu ka difaacay يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه إخوتي وأصدقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa fadhigeennii saddex-iyo tobnaad oo aynu kaga hadlaynay caalam aljinni waashayaaطiin waالsixr wاlcayn caalamkaas inagu eheliyo kawkabkan ardiga ah iyo waxyaalaha inta badan iyagu ay mas-uulka ka yihiin oo sixirka iyo isha ah habeenkii ugu dambaysay jimcihii hore waxaan in yar idin tusaaleeyey heerka iyo marxaladda ay nala marayaan khuraafada iyo acwaana shayaadiin dadka u gargaara shaydaanka iyo ibliiska habeenkaa u dambeeyey waxaan idinku ballan qaaday inaan hortiinna keeni doono dhagax yar oo laba kun oo doolar la kala siista dhagaxaan idiin sheegaya waa dhagaxaas haada alxajar wuxuu taagan yahay alfayn dollar waataan idinka waramay in qof muslimad ah ay u tagtay ruux khuraafaad ku shaqaysta oo jinkana la shaqaysata dhagaxa waxaa gabadha loo siiyey inay ictiqaaddo in wax allaaliyo wixii shar ah uu ka difaacay waa dhagaxa maqaamkaa iyo qadarkaaleh ayaa hargeysa gudaheeda waxaa lagu kala siistay laba kun oo dollar wax kalena looguma kala siisan ee ruuxa iibsanaya unbaa maxaanku idhaha caqiidadiisii iyo iimaaniyaadkiisii wax laga beddelay walictiqaad in dhagaxaasi uu wax tari karayo kama duwana dhagixii ay caabudayeen qurayshi hubal iyo laate iyo cuzaa wuxuu kaga soocan yahay ma jiro waana asbaabta in ummadda laga xoreeyo ilaahay nebiyada u soo diri jiray subxaanahu wa tacaala marka haada huwa alxajar dhagixii aan idinka warramayey iyo dhacdooyinkii yaabka lahaa ee aan ku arkay intaa markaan ka gudbo waxaynu ka hadlaynay casharadii labiyo tobanka ahaa ee aynu ka soo hadallay sannadkii hore ayaa waxaynu isku daynay inaynu soo ururinno oo hal fadhi ama wax yaroo dheeraada aynu ku soo ururinno labiyo tobankii deris ee aynu ka hadlaynay marka cashirkeennii kan ka horeeyey waxaynu ku guud maray labiyo tobankaa fadhi xalqadihii ugu muhiimsanaa ama casharadii ugu muhiimsanaa ee si toos ah u taabanayay nolosheenna iyo caqiidadeenna iyo diinteenna ayaynu isyaro dul taagnay oo aynu ka warannay dad badanna lamay soconin casharadaa hore si aynu isula saan qaadno casharadan culus ee soo socda ayaa waxaynu nidhi waxaynu in yar dulmari doonnaa duruustii hore ay noo baxday marka ruuxii faahfaahin ka raba ama ziyaada min alcilmi doonaya mawaadiicda aan ka hadlayno ayada oo faahfaahsan cajaladihii hore iyo maxaan ku idha fadhiyadii hore way duuban yihiin halkaa ha u doonto in sha allahu tacaala in yar baa inoogu hadhsanayd casharadii kankooda casharadii hore inaan dul marno masalada iminka aan caawa ka hadlayo ee ku jirtay casharadeennii hore ee aynu hore u soo qaadannay waxaa ka mid ah masalada tilmaamaysa dad badani inay aaminsan yihiin in jinku wax ka og yahay arrimaha haybka ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la gaar yahay dad badan baa waxay aaminsan yihiin inuu jinku wax ka ogaan karo waana sababta had iyo jeer keenta si ruuxu uu u ogaado waxa dhici doona iyo xaaladdu si ay noqon doonto taasoo ah bini-aadmiga wax ku dabeecaysan inuu xubu tatalluc bilghayb inuu had iyo jeer ruuxu raadiyo maxay noqon doontaa caaqibada dambe taasna inta badan waxay u doonaan kuwa khuraafaadka iyo jinniyada la shaqaysta marka su-aashaas baa jawaabteedii casharkii horena aynu aada ugaga hadallay caawana aynu ku bilaaban doonaa dabadeedna waxaynu u gudbi doonaa casharadeennii aynu ku tala gallay inaynu kaga hadallo sixirka iyo shu'uuntiisa qadiyadda ah jinku haybka wax ma ka ogaan karaa haybka ilaahay mooye cid kaloo ogaan kartaa ma jirto laakiin dad badan baa waxay u doontaan dadka jinniyada la shaqaysta ee calafkiisu muxuu noqon doonaa cidda guursanaysa ayay noqon doontaa baayac mushtarigiisu ma hagaagayaa cimrigiisu intuu noqonayaa maxaa dhibaatooyin ku soo foolle si uu uga sii gaashaanto qadaayaad oo kale oo ilaahay keligiis uu la gaar yahay ayaa dadka qaarkood waxay u doontaan shayaadiinta kuwa la shaqaysta marka waxay toos uga soo hor aayado badan oo kitaabka ilaahay ku cad haybka ilaahay mooye cid kalena aanay ogeyn cahdigii nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam khalqi badan ayaa waxay rumaysnaayeen inay jinku ka yacnii ka wardooni karaan arrimaha xagga ilaahay ku laalan ee qaybka ah si ilaahay taa camaliyan uu dadka u tuso inaannu jinku ogaan karin wax qayb ah ayaa qadiyad xaadir ah ayuu ilaahay khalqiga wax ku tusaaleeyey sidaa wada ogsoon tihiin nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam rabbi wuxuu siiyey mulkan laa yenbagii liaxadin min bacdih awood gaar ah oo makhluuqaadka kale oo dhan ilaahay ka maanacay waxaana ka mid ahaa inuu ilaahay dabaysha u adeejiyey inuu shimbiraha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu luqadooda baray inuu jimanka iyo shayaadiinta iyo cafaariidda ku shaqaysan jiray marka shaqooyinka ad adag buu u diri jiray inay badda quusaan oo ay ka soo guraan dahabka iyo dheemanta iyo lo-aasha iyo dhismayaasha culculus ayuu u diran jiray dhismayaasha uu u diray waxaa ka mid ahaa dhismihii cajaa'ibka badnaa ee uu ku casuumay nebiyulaahi sulaymaan balqiis marka ay yeman ciidankeeda ka soo kaxaysatay dhismaha cajaa'ibka ah ee marmarka muraayadda alla dhigay xagga hoosena biyuhu ay qulqulayaan injineeriyadda waxaa iska lahaajin jinka shaqooyinka culus buu nebi sulaymaan u diri jiray nebi sulaymaan ilaahay wuu oofsaday kursigii taliskana wuu ku fadhiyaa waxaanu ku dengiigsan yahay ul wuu dhintay marka nebiyullaahi sulaymaan isaga oo kursigiisii ku fadhiya xaaladdiisaa iskama beddelin ilaa markii dambe ushii uu dengiisanaa nebi sulaymaan uu ku baxay aboor baa ku baxay aboorku siduu u cunayey markii dambe culayskii uu dengiigsanaa darteed bay la jabtay markaasuu nebiyullaahi sulaymaan dhacay markaasay ogaadeen jinku inuu nebiyullaahi sulaymaan waa hore uu dhintay qadiyadda noocaasa baa qur'aanka kariimka ah ilaahay kaga warramay oo ilaahay leeyahay hadday jinku og yihiin arrin qayb ah nebiyullaahi sulaymaan oo carshigiisa ku fadhiya ayay ogaan lahaayeen ilaa marka dambe ay maxaanku dhahdaa aboorkaasi uu tusay inuu nebi sulaymaan dhintay qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi falamaa qadaynaa calayhi almowta maa dallahum calaa mowtihi ilaa daabbat اlardi ta'kulu minsa'atah alminsa'a waa usha weeye markii ilaahay go'aamiyey nebi sulaymaan inuu dhinto sabab kaloo ay ku ogaadeen jinku dhimashada nebi sulaymaan may jirin waxa keliyahoo ay ku ogaadeen inay ushiisii aboor cunay falammaa khara tabayanat iljinnu markii uu aguugay ee uu dhulka ku dhacay nebi sulaymaan waxaa caddaatay jinkii u caddaatay intay isla hadleen baa waxay yidhaahdeen wixii inaga dhaadhacsanaayee inaynu qaybka wax ka ognahaya inaanay waxba ka jirin oo waxay yidhaahdeen an low kaanuu yaclamuuna alghayba maa labisuu fi alcadaabi almuhiin haddii aynu wax ka ognahay qaybka hawshan culus iyo dhibtan iyo rafaadkan kumaynaan sii sugnaaneen waa aayadda afar iyo tobnaad ee suuratu saba ayaa ilaahay wuxuu inooga warramay waxaan haybba ahayn oo aan sama ku laalayn oo aan meel kale jiroon halkay ka shaqaynayeen xaaladdii ka taagnayd ayaa shayaadiinta iyo jinku ka warrami kari waayeen fa kayf in qadaayaadka carshiga iyo lowxulmaxfuudka laga maamulayo sideebuu jin u ogaan karaa haybka alle ma ogaan karo ayagii baa qirtay an low kaanuu yaclamuuna alghayba maa labisuu fi alcadaabi almuhiin haadihi albaabkaasi waxay inaga xidhay ictiqaadkii ahaa in jinka iyo shaydaanku inooga warroonaan karaan arrimaha haybka aayado aad u badan buu ilaahay masaladaa haybka kaga warramay ilaahay wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala aayad qur'aan oo kale qul laa amliku linafsii nafcan walaa darra ilaa maa shaaa allah walow kuntu aclamu alghayba lastakartu min alkhayr wamaa masaniya in ana ilaa nadiirun wabashiirun liqowmin yu'minuun sidaa waxa lagu leeyahay khayru khalqi illaah calayhi salaatu wasalaam waa nebiyullaahi muxamed oo waxyigu saacad saacad ugu soo degayey ayaa ilaahay wuxuu yidhi waxaad khalqiga ku tidhaa low aclamu alghayb low kuntu aclamu alghayba lastakartu min alkhayr ha ii tuhmina inaan haybka wax ka ogaan karo maca annii rasuulu ullah waxaa kaloo ilaahay subxaanah wa tacaala uu yidhi qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlghayba ila اllah wamaa yashcuruuna ayaana yubcahuun aayaddaasina waxay tilmaamaysaa ilaahay mooye cid kaloo haybka wax ka ogaan karta inaana jirin aayado badan oo sidaasa ayaa ilaahay wuxuu inagu qanciyey yaan la idinku harowsanin oo jin iyo shayaadiin iyo insaan la shaqaysto oo shaydaanul insihi yaanu idinku harawsanin in qaybka ay wax idinka sheegi karaan laba masalaan markaa inaan kala qaadno ay tahay shayga qaybka ah laba nooc buu u kala baxaabay idhaahdaan culimmadu qaybkan laga hadlayo waxa adiga maanta indhahaaga aanu muuqanayn ama aanad ka warhaynin laba shay unbuu noqon karaa qayb mudlaq ah oo looga jeedo arrimaha dahsoon ee ilaahay mooye cid kale aanay ogeyn sida saacadda oo kale saacadda qiyaame goor ay dhici ilaahay mooye cid kaloo ogi ma jiro iyo wixii la mid ah waxaa la yidhaahaa hayb mutlaqa baa la yidhaahdaayo ilaahay u gaar ah hayb labaad baa jiro waxaa la yidhaahdaa hayb nisbi ah arrin dadna ka maqan dadna ay og yihiin makhluuq uu ogyahay yahay makhluuq kalena aanu ogayn maalan ilmaha uurka ku jira markau afar bilood dhammaysto malagga loo igmada inuu ruuxda ku afuufo ayaa wuxuu ilaahay u sheegayaa markuu ruuxda ku afuufayo nooca uu yahay ilmahan iyo siduu yahay iyo waxaasoo dhan ayaa la odhanayaa qor oo ajashiisu inta ay tahay qor risqa uu adduunyada ka cunaya qor marka malaga arrinkaa loo sheegay wuu og yahay fulaankan uu ruuxda ku afuufay cimrigiisu intuu noqon doono marka inagu ma ogin laakiin malagu wuu og yahay qadiyadda noocaasoo kale ay qeybkii mudlaqa ah way ka baxday qaybkii mudlaqa ahaa makhluuqaadka ilaahay in gaarabaa ka warhaysa marka arrimaha qaybka nisbiga ah waxaa ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida ah, sida caaisha ay warinayso xadiid bukhaari uu soo saaray waxay tidhi maalin maalmaha ka mid ah ayaa rasuulka la weydiiyey salawaatullaahi wasalaamuhu calayh xaaladda ruuxa kaahinka laydha kaahinku waxa weeye sidaynu casharadii horeba ku tilmaannay waa qof bini bini'aadmiya ah oo sheeganaya inuu arrimaha qaybka wax ka sheegi karo caraafna wuu jiraayo waa mid isagu yidhaahdo wixii horee tegey ee dadku aanay ogeyn ayaan wax ka sheegi karaa maalan alaabbaa la xaday qof baa loo tegayaa meeshii alaabta laga xaday isagu ma joogo kii alaabta laga xaday ma ahan kii alaabta xaday ma aha laakiin waxaa laga martiyayaa in uu sheego hebelkii alaabta xaday waa arin hore u dhacday oo uu doon la doonaya in qof bini aadamiya la yidhaha bal ka sheekee ciddii xoolahaa xaday adigu noo sheeg kacaynkaas ee shayaadiinta adeegsade waxbaan sheeg sheegaa yidhaahda kaa isaga waxaa la yidhaha caraaf kaahinna waxaa la yidhaahdaa wixii soo socda ee dhici doona ka sheega marka waxay nebiga weydiiyeen salawaatullaahi wasalaamu calayh kaahinka waxaan dhicin weli ka sii sii sheegaya ayay weydiiyeen nebiga calayhi salaatu wasalam waa xadiid saxiixo bukhaari baa warinaya dabeedna rasuulku calayhi salaatu wasalaam si uu quluubta iyo maskaxda insaanka muslimiinta u xoreeyo oo in gaarihii aanay maskaxda muslimiinta aanay koota ugu qabsanin oo khuraafaad iyo waxyaalo khusacbalaada aanay mulkigooda iyo maalkooda ugu xalaashanin ayaa nebigu wuxuu yidhi laysa bishayin ereygaasuu cabiray nebigu laysa bishay-in kaahin haddaa maqashaan halla ma aha kaahin wax allaaliya wuxuu qiimo leeyahay ma jirto markaasay nebiga ku yidhaahdeen oo rasuulkii allow sawta markaannu u tagno mararka qaarkood arrimo aan dhicin intuu noo sheego ay dhacaan oo aanu aragno iyadoo siduu uu noo sheegay ay noqoto nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi haa taasi waxa weeye tilka alkalimatu min alxaqi yakhtafuha aljinnu waa kelmad sax ah oo ay soo dhufsatay shayaadiintu sida ilaahay inooga warramaynaa makhluuqan shayaadiintu tiknoloji ahaan way inaga horreeyeen oo samaawaadka maqaacid bay ku lahaan jireen samaawaadka satalaydo iyo waxay lahaan jireen dayax gamceedyo ay samada ugu dhowaadaan sida ilaahay suuratuljinni kaga warramay wa anna kunna naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaban rasada tiknolojiyad bay haysteen ay samaawaadka u dhowaadaan amarka malaa'igta la siinayana ay maqli karaan marka shayaadiintu ay samada u dhowaato hal eray oo ilaahay carshiga ka soo xukumay oo dabadeedna sidii la isoogu soo wareejinaya samada dunyada la keenay oo malaa'igtuna heegan ay gashay ayaa dabadeedna warkaasuu soo qaadaa wuxuuna ku soo ridaa insaanka ay ku shaqaystaan ee dhulka joogee kaahinka laydhaa waxaanu ku darsadaa shaydaankiiyo kaahinkaasu xabbaddii runta ahayd bay boqol beenood ku darsadaan dadkuna waxay addoommo ugu noqdaan halkaa maalinta laga arkay oo maalintii dhoweydba sawkii waxaa inoo sheegay baa mar walba loogu hormadaa markaa rasuulku wuxuu yidhi waa hal beena oo boqol beenood lagu daray siday ku timidna waa sifada inay tiknolojiga adeegsadeen oo ay malaa'igta awaamirtii la siinaya ay soo dhegaysteen oo ay kaahinada dhulka jooga ay u sheegeen labadoodaana isku shaqaysta ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga warramay sirta meesha ku jirtaana waa intaasun haddaad kaahin maalin run sheegay aad aragto waxa weeyaan shayaadiintu eray ay soo maqleen oo innaga qayb xaggeenna ka ahaa laakiin malaa'igta la amray amar baa ilaahay soo dejiyaa malaa'igta hawshaasi khusaysa ee dhulka samaawaadka ta ugu sokaysa joogtaa la leeyahay maalinta caynkaa iyo caynkaasa duufaanka sidaa iyo sidaasa magaalada ha lagu rogo ama dhulgariirka caynkaasoo kale ah ha lagu sameeyo warkii nooca ah kale ayuu soo maqlayaa jinkii dabadeedna waa la soo cararayaa oo wuxuu u keenayaa shaydaankii insiga ee dhulka joogay shaydaankii insiga ee dhulka joogay ayuu u keenayaa intaasuu markaa khalqiga ku harowsanayaayoo adduunkooda wuu ku cunayaa ilaahayna taa horuu uga warramay fii aaya min alqur'aan oo wuxuu qur'aankiisa ku yidhi wa yowma yaxshuruhum jamiican dhammaantood horta kuwan wada shaqaysta meel baa maalinta qiyaamaha la isugu keenayaa markaasaa ilaahay si gaara uula hadlayaa jinkii hawshan ka ahaa abaabulaha waxaana la odhanayaa yaa macshara aljinni qad istakhartu min alinsi makhluuqaadkiinnan jinkow waad ka ra'yi badiseen waanad ka sadbadsateen oo ka sadbursateen insaankii aa wada shaqaysanayseen markaasaa insaankii si uu isu difaaco oo uu leeyahay allahayow naaqis ma ahayna dambaan baan kala fushanaynay wa qaala awliyaa'uhum min alinsi markaasaa kuwii insiga ahaa ee la shaqaysan jiray jinku waxay odhanayaan rabbana istamtaca bacdunaa bibacdin ilaahayow waanu kala faa'iidaysanaynay muxuu faa'iidayey shaydaanku shaydaanku wuxuu faa'iidayey inuu dadka ambiyo oo uu xaaraan cunsiiyo oo shirkiga noocaasoo kale uu ku rido inuu dhagaxaan aaminsiiyo intaasaa isaga qasdigiisu yahay la'aatiyannahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim walaa tajidu akharahum shaakiriin waxaan isku dayi doonaa insaanka badankiisa inaan habaabiyo oo aan dhagaxaan ilaah uga dhigo oo ay ictiqaadaan haadaa huwa intaasu isagu faa'iidaya midkan shaydaanka iyo jin la shaqaysanayana isagu shilinkan yar oo dadkan maxaanku dhaha uu ka qaadanayabaa isagu faa'iido ka dhiganaya rabbana istamtaca bacdunaa bibacdin wabalagnaa ajalana aladii ajalta lana qaala annaaru mahwaakum khaalidiina fiha marka waxaa ilaahay yidhi kiina shaydaanka ah jin iyo insi midku doonaba ha ahaadee waa naarta waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala inooga warramay in shayaaiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruura wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaaiina alinsi waaljin masalo aan isla fahamno qof kasta rag iyo dumarkuu doonaba ha ahaade haduu xidhiidh la yeesho shaydaan iyo jin oo ay wada shaqaystaan waxay ku biirayaan liiska cadowga ilaahay masalada ha loo fiirsado nin jin la shaqaystay rag ha ahaado dumar ha ahaadee fa huwa min acdaa'i illaah waa cadow caddaystay inuu ilaahay la dirirayo ilaahay baana ku yidhi qur-aankiisa cid kastoo jinka la shaqaysataa waxay koontara ku tahay oo ka soo horjeeddaa ambiyada ilaahay ambiyada ilaahay tawxiidkay dhaabayaan ambiyada ilaahay tawxiidkay cuslaynayaan kuwa shayaadiinta iyo kuwa la shaqaystaana tawxiidka ayay burinayaan marka ilaahay wuxuu yidhi wakadaalika jacalnaa likulli nebiyin caduwan nebi kasta oo tawxiidka ku yeedhaya cadow baan u yeelnay oo ah shayaadiina alinsi waaljinni shayaadiin insiga ka mida iyo shayaadiin jinka ka mida oo shayaadiintan insiga ka mida baa laguu soo raacayaa waata geedku maxaanku dhahdaa geedkii yidhi guduney barhkay baa kugu jiray ima aadan goyseen haddii kuwan khuraafada iyo maxaanku dhahdaa baatilka wada aanay shayaadiinta xidhiidh la yeelan lahayn dad badani way ka badbaadi lahaayeen shirkiga iyo shirkiiyo balaayada marka ilaahay wuxuu tilmaamay shayaadiina alinsi waaljinni weliba wuxuu horraysiiyey labada shaydaan shaydaan alinsiguu horraysiiyey ilaahay tabaaraka wa tacaala xasan albisri raxmat ullaahi calayh wa cala almuslimiina jamiican mar la weydiiyey labada shaydaan kee halis badan xasan albisri baa la weydiiyey shaydaan alinsiga iyo shaydaan aljinniga labada kee halis badan wuxuu yidhi shaydaan sababtoo ah shaytaan aljinnigu acuudu billaahi min ashaytaan arajiim buu kaaga tegayaa laakiin hada shaytaan shaytaan alinsi xataa haddaad iska naarta kaa tegi maayo waa ku soo hortaagan yahay sidaa darteed baa ilaahay dhibaatada uu ka dhib badan yahay baa insiga la horraysiiyey ku darsoo weliba shaydaanku kaydkiisa iyo farsamooyinka uu isticmaalaa waa daciif inna kayda shaydaani kaana daciifa laakiin insaanku marku ugu tala galo inuu wax halaago kaarto adag buu isagu dhiganaya sidaa darteed baa shaydaanul insigu uga horeeya shaydaanaljinniga xagga cadaawadda diineed caduwan shayaaiina alinsi waaljinni haye marka ilaahay wuxuu raaciyey yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruura midba midka kale ayaa wuxuu u waxyoodaa zukhruf alqowl hadal la qurxiyey oo qofku ku qanci karo qofkan caamayga ahi hadal uu ku qanci karoo aad iyo aad looga soo shaqeeyey oo la turxaan tiray bay isu tabiyaan markaasaa caamada oo dhani ku qanacda abu hurayra saxaabigaas radi allahu tacaala can ah, raxmat ullaahi caleyh radi allahu tacaala ahar laga wariyo ayaa wuxuu tilmaamayaa abaa hurayra labada ruux ee suuqa maraya mid walba waxaa la socda qariin wa qaala qariinuhu rabbanaa maa adgaytuhu walaakin kaana fii dalaalin baciid labadan qariin ee labada ruux la kala socdaa way is arkaan sida labada basharkii ihba ay isu arkaan labada qariin marka labada ruux ay isa salaamaan labada qariinna way isu soo dhowaanayaan inta labada ruux ay kala war qaadanayaan labadan qariinna way isbariidinayaan labada qariin hadday labada ruux ay la kala socdaan isiqaaniin iyaguna waa isiqaaniin waayo ma kala faaruqaan qof iyo qariinkiisu intaad og tahay buu ogyahay qariinku intaad og tahay wuu ogyahay waayo waa makhluuq ku laasimo weeye xajaaj binu yuusuf athaqafi ninkii loo odhan jiray ayaa waxaa loo keenay nin kaahin ah oo yidhaahda qaybkan wax ka ogahay iigu yeedha buu yidhi waa loo yeedhay xajaaj binu yuusuf cantoobo dhagaxaana ayuu qaaday deedna intuu ka sii jeestay kaahinkii ayuu tiriyey markuu tiriyey ninkana ma arkayo ayuu kaahinkii ku soo jeestay markaasuu yidhi imisaan gacantaa ku hayaa markaasuu intaasaad ku haysaa waa nafs alraqam uu tiriyey intii buu sheegay mar labaad buu qaaday isagoon tirinin buu gacanta ku shubay markaasuu imisaan ku hayaa markaasuu yidhi ma garanaya xajaaj binu yuusuf ma yaqaano wuxuu gacanta ku hayo qariinkiisuna ma garanaya markaasaa wuxuu yidhi markaan tiriyey wuu ila tiriyey saaxiibka marka aanan tirinin aqoon aananu lahayna saaxiibkii anigay la socday qariinkaa isna jaahil buu ka noqday hada absad miaal waxaan laguu sheegayaa wax la isku shushubanaya wax la isku shushubanaya uun dibnihiinna uun way dudubiseen kii oo kale marka shaytaan alinsiga iyo shaytaan aljinnigun baa loo tegayaa afri magaal baa lagu wada hadlayaa dabadeedna waa lagu qalin shubataynaya waxaad adigu og tahay buu og yahay marka wuxuu yidhi abaa hurayra radi allahu tacaala canhu labadii shaydaan markay isfarsadaan maalan midba mu'min la socda midna mid aan diinba waxba ka ogeyn buu la socdaa midkan aan diinta waxba ka ogeyn dahiinun samiinun kaasin wuu dhaashan yahay uu feedhan yahay oo uu yahay dhar buu xidhan yahay kan kalena wuu golongolay oo qaawan yahay oo timihii ku baxeen oo ciddiyihii ku baxeen oo uu nolosha rafaad buu ku jiraa kii ladnaabaa u damqado wuxuu yidhi war maxaa sidan kuu galay markaasaa wuxuu ku odhanayaa axadkan la igu raaciyey baa axad igu dhib badan ahoo markuu dharka xidhanayo magaca ilaahay buu cuskadaa markuu cuntada cunayo magaca ilaahay buu cuskadaa marka uu feedhanayo magaca ilaahays buu cuskadaa waa xadiidka saxiixa ah aynu ku hayna casharadeennii hore kan kula socdaba iska daaye guuto dhan oo kula yacni jiban abaa-iyana waxay isku dayaan inay kula rafiiqaan marka ruuxu gurigiisa uu gelayo hadduu bisinka qabsado waxay shayaadiintii daba agoogaysay odhanaysaa laa mabiita lakum caawa meelaa u hoyataan ma markuu cuntada bilaabo hadduu bisinka qabsadana waxay odhanayeen laa cashaaa lakum waxaa cuntaan oo casha a ah maanta heli maysaan dabadeedna babaydyada iyo dhaxanta iyo dabaylaha ayaa iyagoo gaajoonaya bay u hoyanayeen waa xadiis saxiix marka labadan qariin waxaan kaa qanciyey inay iswaraystaan inta aad adigu og tahayna inuu qariinkaagu kaa og yahay marka loo tago faalisada ama kuwan maxaanku idhaahdaa aleesha iyo tusbaxa iyo rida ama bunka wax ka eega ama siyaabo kale indhaha kor ugu qaad qaada marka aad u tagto adiga oo warsanaya xaalado adiga kuu gaaraya baahidaada iyo qaybka adoo wax ka warsanaya ayaad imanaysaa meesha inta aad taqaana buu kuu sheegayaa hebel hebel ma tahay haa hooyadaa intaasoo carruura ma dhashay haa adiga sowlaba kaama weyna haa habeenkii markaad seexato sowfeedhuu qaba baabac kuma idhaahdaan haa soo madaxa iyo misyuhu kuma xanuunaan haa intii isaga xanuunaysay iyo intii dhib haysatay bay tirinaysaa markaasaa haa waannu garannay cudurkaagii cudurkaagii wuu noo soo baxaye waagii aad yarayda carruurta ahayd toddoba jirkaaga shan jirkaagii adoo geed goba saara ma soo booday oo dhulka ma ku dhacday haa way jirtay maalintaasaa ciidan meesha fadhiya aa dusha kaga dhacday maalintaasaa lagu taftaafay oo lagu raacay marka waa la gartay xanuunkaagii haddii aan la yidhaahdo shimbirkaagiina waanu helay waxaa marka aad loo baahan yahay ceesaan yaroo lugaha maxaanku dhaa midabkaa leh ama madax guduudan ama caynkaasa ama digaagad sidaas ama diig caynkaasa taasaa kuu furdaamaa wallaahi way garatay wax kastoo xanuunkaygii o dhan way sheegtay halkii layga raacay bay sheegtay markaasaa digaagad la soo qaadayaa ama neef xoolaha la soo qaadayaa neefkii baa la gowracayaa ama dhiiggiisa ha la marmariyo ama hilibkiisaba ha la cunsiiyee markiiba shirki baa lagu geliyey maa uhilla ligayri illaahi bihi waxaa markiiba dalaq lagu siiyey inaad ka raali noqoto in ilaahay khayrkii wax loo gowraco faanta ashrakta biاllaah wa haada asaaxir ashraka biاllaah intaasun hadday ku ekaan lahayd dhib ma lahaateen hilibkii xaaraanta lagu gowracay ayaa jaarka lagu casharinayaa loo qaybinayaa luglug loogu geynayaa waana shay ilaahay inaga mamnuucay oo ilaahay yidhi xurima calaykum almaytata wadama walaxma alkhinsiiri wamaa uhila bihi ligayr illaah waxaa idinka mamnuuca muslimow wax lagu karaameeyey shaydaan iyo jin dartii loo gowracay inaad isticmaashaan aslan waa idinka xaaraan waa idinka xaaraan marka waxaanay samaynayaan wax saa u sii ridanba waa taa nebigu ereygu isticmaalay laysa bishay-in halla ma ahan kaahinkanaa u tegaysaan iyo faallalowgaa u tegaysaan inuu diintiinna un idinka fasahaadiye mooyaane wax allaaliya wuxuu idin dheer yahay ma jiraan qarinkan adiga kula socduunbaa la warsanaya intaa warka la kala boganayo ee labada qarin ay iswarsanayaan dabkaa lagu ridayaa foox qiiqaasaa lagaaga dhigaya in wax laga dhex arkayo ama bun baa la shubanayaayo markaasaa koobka guntiisa markay bunka cabto oo iska dacdaaciso ayay koobka guntiisa saa u rogrogaysaa sidii waxay ka daawanayso tiifi cabbaar markay warka kala dhammaystaan ama aleel baa la rogrogayaa intaa warka la kala qaadanayo waxbaa lagugu mashquulinayaa markii warku dhammaado baa iyadoo la daacdaacayo baa lagugu soo jeedsanayaa intii qariinkaagu hayaa lagaaga lagaaga sheekaynayaa haddii aanad sirtaa garanaynin waa lagu khayaamaynayaa marka asalku waxa weeyaan muslimow inaad caqiidadaada ilaashato oo aad ogaato inaanu axadna qaybka ogayn oo aad ogaato faaliyahan iyo fooxisadani inaanay wax allaaliya waxay kugu dhaamaan aanay jirin aan ahayn inay jin u afduuban yihiin oo aakhiradoodii uu seejiyey adigana aakhiradaada ay ku seejin rabaan aakhir zabankana shirkigi iyo gaalnimadu si yaroo sahlan ayay khalqiga u soo gashaa qadiyadda shirkigu waa qadiyad aad iyo aad iyo aad u culus aakhir zamankana si yaroo fudud bay dadku u gaaloobi karaan shirkiga ugu dhici karaan xadiid baa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam uu wariyey abuu muusa alashcari baa nebiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nebigeennu calayhi salaatu wasalaam saxaabigaasaa odhanaya khatabanaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalama daata yowmin rasuulkaa maalin maalmaha ka midana wacdiyey oo noo khudbeeyey faqaala wuxuu nagu yidhi yaa ayuha annaas dad yahow ittaquu haada shirk arrinka shirkiga la yidhaahdo ka feejignaada fainnahu akhfaa fainnahu akhfaa min dabiibi اnnamli miihaalka rasuulka u fiirso fainnahu akhfaa min dabiibi اnnamli shirkigu wuxuu kugu soo galaa si ka qarsoon sanqadha namliga iyo quraanjada sanqadhaysa miyaad dareemaysaa ma dareemaysid sidaasi lamida buu aakhir zamanka uu shirkigu dadka u soo xuluulanaya waxaa dhici doonta buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wakhti baa iman doona qofkuu isagoo muslima waagu u baryaayo gabalkuna ugu dhacaya isagoo gaala isagoo muslimaa gabalku u dhacaya waaguna wuxuu u baryay isagoo gaal ah abaa hurayra xadiidkaa warinaya muslim baana soo saaray wuxuuna nebigu yidhi khayrka iyo wanaagga iyo sadaqada iyo cibaadada badsada si aydnaan u noqon kuwa khayaamadaasi ku dhacayso baadiruu bilacmaali fitanan ka degdeg oo la booba fitnooyin baa iman doona ka qiطaci alleyli اlmudlim habeenka qudcurka ahoo kale dunida madoobayn doona yusbixu alrajulu fiiha musliman qof muslima ayaa waagu u baryayaa wa yumsi kaafiran isagoo gaalana gabalkaa u dhacaya cakisigeedaa dhacaya sababtu maxay tahay yabiicu diinahu bicaradin min addunya diintiisa wuxuu ku beddel qaadanayaa carad yar iyo bidhbidh yaroo adduunyaad buu ku beddelanayaa caafimaad raadis aad faaliso u doonatay oo aanay faalisa gacanta kuugu haynin inaad diintaada ku iibsataa waa carad min addunya qadiyadda shirkiguna qadiyad ilaahay aad iyo aad uga digay weeye wuxuuna ilaahay ballan ku qaaday ruuxa shirki ku dhaca ee sidaa ilaahay kula kulma inaan ilaahay cadaabka ka saarayn dunuubta kale oo dhan taxta mashii'at illaahi buu ruuxu yahay dunuubta kale oo dhan taxta mashii'ati illaahi buu qofku dhacayaa laakiin qadiyata shirki iyadu saamaxaad ma leh innahu man yushrik biاllaah faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar wmaa lilظaalimiina min ansaar innahu sha'niya amare man yushrik biاllaah ruuxa shirki ku dhaca shirkiga ka weyn dhagaxaa loo guntiyey ee la yidhi shar oo dhan buu kaa badbaadinayaa ilaahayna uu yahay addaaru wannaafic addaaru wannaafic marka qofka waa loogu cudurdaari karaa jahliga waxaa intaa culimmada iyo ambiyadu ay ka qaylinayaanna waxa weeye qofka bini aadmiga caqligiisa in la addoonsado oo towxiidka ilaahay laga leexiyo markaa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay shirkiga xataa hadday ambiyadu ku dhici lahayd ilaahay waa ka ilaaliye nebi buu ahaa darteed inaan loo cisayn lahayn walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashragta layaxbaطanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin yaa sidaa lagu leeyahay khayru khalqi اllaah rasuuli illaahi muxamed ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablik wallaahi baan ku dhaarnay adiga iyo nebiyadii kaa horeeyey midkiinna haddii aad shirki ku dhici lahaydeen layaxbatanna camaluk camalkaagu wuu baabi'i lahaa walatakuunanna min alkhaasiriin waxaanad ka mid noqon lahayd kuwa khasaara gebagabihii iyo guntii in lala shaqaysto jimanka oo wax la weydiiyo waa masalo halis badan casharkeennii horena waxaan idinku tilmaamay jinku hadduu mu'min yahay xuduuddiisa ma soo dhaafo laakiin haddaad aragto jin makhluuqaadka bini'aadmiga ah inuu la shaqaysto damacsan waa jin mu'di ah oo faasiq ah oo dabarlaawo ah oo aan diin lahayn in jinka lala shaqaysto ama saar ha loo tumo ama si kaleba ha lagu casuumi eh in jin la casuumo ama lala shaqaysto ama wax loo qalo jinku wuxuu ka sii qaadaa kibir iyo qooq oo dabciga jinkaaba caynkaasa insaanka iyo jinka waxaa karaamo badan insaanka waxaa la yidhi soomaalidu waxay ku mahmahdaa berigii hore waraabuhu wuu ka boqon wuu ka baqan jiray dameerka dameerka waa ka baqan jiray markaasaa waraabihii oo ka maagaya ayuu arkay dameerku markaasuu wareedhe oo adiga waxaraha iyo adhiga iyo kuwaaba cuno eh horta ani maxaad iiga maagtaa markaasuu wuxuu dee geesahan dhaadheer baan ka baqanayaa markaasuu war waxaad deegaysa ma aha hee war waa carjow bal kaalay dhadhami <laughs> maalintaasuu dhegta u dhigto waa dhadhamiyey dee maalintii kalama hadhin markaasaa markuu waraabuhu cunayo maxaanku idhahdaa dameerka inta hore uu eryanayo oo dhan wuu qayliyaa mar allaaliya markuu micida la haleelo ayuu gawsaha istaraa markuu qabsado ma qayliyo dameer dameerkii baa la weydiiye waxa reedhe inta uu ku eryanayaba waa adiga qayliyo <laughs> marka uu ku qabsado maxaad loo aamustaa waxaan isdhaa yuu kaaga sii darin <laughs> yuu kaaga sii darin wax haddaan qaydiyo inaan damqaday buu moodaya marka <laughs> noocan aan kuu sheegaya ee jinka u tegaya wax iyaga ka liita markay wax moodaan waa dameerkaa yidhi waraabow dhegtayda dhadhami waxani waa carjawa gees ma ahane ilaahay baana inooga warramay ilaahay baa inooga warramay kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni maxaa dhacay markaa fasaaduuhum raaqaa qooq baabay ka sii qaadeen markii insaankii ka karaamo badnaa ay jinkii wax moodeen ayuu isna kibir wuu sii ballaadhsaday ilaa marka dambe oo ilaa iyo maalkii iyo xantidii iyo dumarkiiba la yeeshay wastafsis man istaطacta minhum bisawtik waajlib calayhim bikhaylika warajilik washaarikhum fi اlamwaali wاlأwlaad wacidhum wamaa yacidhum الshayطaanu ilaa guruura marka casharadeennii hore intaasaan ku soo ururinaynaa waxaanaynu caawa isla fahmnay kaarto kaartadan yaree saqiirka ah oo kuwan shayaadiinta la shaqaystaa ay dadka ku harowsadaan maalin dhexdii ahayd wada maqasho intiina badaniya nin baa wuxuu yimi burco markaa uu yimi ayuu magaalada saa u dhex maray waa la ilaalinayaa waa la hareero socdaa waa la maxaanku dhahdaa la daba aniga ii kaalay aniga ii kaalay baa la leeyahay dukaankanuu gelayaa guriganuu gelayaa caynkano markaasoo dhan adiga waad sexran tahay sixirkaagiina meeshuu ku aasayey baan ku geynayaa inakeen deedna wuu soo kaxaynayaa halkan qod buu odhanayaa meeshii buu qodayaa deedna wax isku xidhxidhan iyo wax isku guntan ayuu ka soo saarayaa ha wakaa sixirkaagii oo yaa i sixray sodohdaa inanteedaa ku sixirtay iyo dumaashidaabaa ku sixirtay ama abtigaabaa ku sixray ama adeerkaabaa ku sixray ama jaarkaagaa ku sixray waxaa ugu darayd gabadha uu yidhi waad sixran tahaye tilkaali sixirka soo saar uu yidhi kabadhkaaga guriga jiifka igee dabadeedna ay kabadhkii geysay yidhi ka soo rog dharka ka soo rogtay dabadeedna wax gunguntan ay kasoo qaasa ka soo saartay haa sixirkaagii waa kan toban sanoo gurigeedu dhisan yahay oo intaa ay dharka ku guranayso ka soo guranayso ku guraysa sir waa kan sixirkaaga haye maalintii mariinka lagu soo qaaday baa laguu soo raaciyey mariinkaagii ayuu sixirkani la socday ayuu odhanayaa lacagna waa la siinayaa khalqigii ilaahay oo dhanna waa iswada sudhay khalqigii ilaahay oo dhan labadii jaarka ahaabuu kana yidhi kanaa ku sixray kana yidhi kanaa ku sixray sixirkuna wax kale ma ahayn wuxuu la shaqaysanayay junuud gabadha dhagaxaa bixisay gabadhii lacagta ay ka qaadaysay waxay ku tidhi lacagta labada kunee aniguo aan kula ekeen anuma qaadanayo junuuddaan siinaynaa way garanayaan inay junuud la shaqaystaan junuuddaan siinaynaa markaa junuuddan ay siinayaan ayaa waxaan sii aasaysa jinkuna waxyaalaha maadigae aynu isticmaallo wuu urursan karaa wax ka waaweyn baabuu qaadi karaa oo cifriidkii weynaa ee nebi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam zamankiisa ahaa markii uu u baahday carshigii balqiis waa kii nebi sulaymaan yidhi ayuhum ayukum ya'tuunii bicarshiha qabla an ya'tuunii muslimiin waar carshigii balqiis ee yeman yaallay kumaa ii soo qaadaya oo uu deedna yidhi waqaala cifriitu min aljin ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik wa innii calayhi laqawiyun amiin carshigaas waxaa la yidhaahdaa iskuweer baa laga hayaa gaadh adag baa ilaaliyaa furihii qolkana way soo qaadatay iyadu carshigaas wuxuu ku jiraa toddoba gaadh baa ilaalinaya aqalka la ilaalinayaana waa qafilan yahay qafilkana iyadaa wadatoo soo qaadatay bal adma garo carshiga sidaa loo ilaalinaya cifriitadu u soo saaraya marka waxyaalaha bannaankaa yaalyaalee muraayadaha iyo maxaanku dhahdaa e, qanjaafulaha iyo e, qodaxaha iyo e, masaabiirta iyo waxaa gudaafaduunbuu ka soo gurayaa dabadeedna intuu isugu kaa xidhxidho bacyarkuugu xidho ayuu sii dhigayaa markaasaa la odhanaya waa kan sixirkaagii mararka qaarkood waxay odhanayaan sixirkaagii baddu yaallaa baddaanu ka soo saaraynaa waxaa loo baahan yahay gaadhi ingaydha inaad keento barbaraan tegaynaa lacag shan kun oo dollarna keen loo nugulaa khuraafada shantaa kun ee doolar sidii magafaha meelunbaa laga keenaya <laughs> waa magafo ku qabsaday uun shantii kun laasim waa la helayaa shan kun baa laygu dabiibayaa shantaa kuna la keeno ama taa maxaanku idhaa saarka tumaysa marka saarka ay ka tumayso lacag majnaanada oo aan caqligaagu keenayn baa saarka lagu tumaa shan kun oo dollar iyo ka badan bay ku tumaan mid saarka tunto oo internetka aan ka dhegaysanayey waxay tidhi shanta kun ee dollar aroortii waa ka qatanahay shanta kun waan ka qaadnaa dadka laakiin haddana aroortii shaah kama shubanno junuudun baa qaadata iyagu baanu shaqaynaa marka waa nooca aan kuu tilmaamaya ee jinka iyo insigu shayaaiin alinsi waljinni ay isla shaqaysanayaan ayuunbaa la rabaa in bini'aadmiga lagu indhasarcaadiyo intaas waa casharadeennii hore oo aan uga jeednay in aynu towxiidkeenna iyo ilaahay waxdaaniyaddiisa aynu ilaashanno oo si yaroo sahlan oo basiida aan diinteenna haddii alla ydhaa lainooga fasahaadin maantana hargeysa daan kastoo aad tagto khuraafadaasi way buuxdaa haddana waa loo heelan yahay waana loo huraa adduun macno ma laha lacagba ha qaataane diinla'aanta dadku ay kala kulmayaan iyo shirkiga aan la dhaafayn hadday ku dhintaan ay cadaab ku waarayaan taasaa uga sii daran oo wax laga damqada ah intaa markaan ka gudbo waxaynu u gudagelaynaa haddii alla yidhaahdo sixirka kelmadda sixir markaan idhaahdo dadku way wada sasaan bahalkuna sidaa looga sii sasaya ma aha sixirku sidiisaba wax liito qof maxaanku idhaha aan aqoon u lahayn unbuu ka cabsi geliyaaye wax allaaliyo wax awoodahuu saaxir leeyahay sidiisaba ma jirto ilaahaybana wuu inoo sheegay subxaanahu wa tacaala walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa walaa yuflixu saaxiru xayu ataa hadduu sixir naf leeyahay hadduu sixir naf leeyahay kaa saaxirka abuu waxgelin lahaa hadduu awood leeyahayna isagu awood u yeeli lahaa awood darradiisa waxaad ka garataa saaxir mar walba wuxuu daba luflufayaa un faraqaa haweenka weligiina shaadhkiisu ma caddaado sixir kastuu sameeyaana boqolkiiba sagaal iyo sagaashan ayaa faalsa ah oo sidii loogu talagalay aan noqonaynin waxaa laga yaabaa boqolkiiba sagaal iyo sagaashan hal sixir inuu shaqeeyo sixirkaasuna uu isqallibo oo mararka qaarkood isaga isku rogo inqalaba sixru cala saaxiri xabaddaa kacday uu sixirkaa u sameeyey inuu isaga dib ugu noqdo oo ama ubadkiisa ay haleesho ama maalkiisa ay haleesho ama salaf ahaantiisaba ay ku dhacdo inta badan isaga un bay marka dambe miinadu ku qaraxdaa mana kaca sixirku sida badane wuu qallimaa oo sixir uu ugu talagalay madiido ayaa mararka qaarkood wuxuu isu rogaa tafriiq gabadh buu la odhanaya ii madiidee markuu madiidadii u qabto ayaa gabadhii madiidadii lagu taabanayaa halkii laga dhowrayay inay jeclaato ninkii loogu talagalay ayaa sixirkii wuxuu isu bedelayaa in inan rag oo dhanba ay ka matagto oo hadday ragba aragto ay ka qaraacanto aabbaheed ka qaracanto walaalkeed ka qaracanto wax allaaliya wixii nin ow nin ma tahayba ay sanifto ama si kaleba uu isu rogo oo halkii laga eegaya nin keliya inuu jeclaysiiyo wixii nin ahoo dhan ay daba dhaqaaqdo nin nin matahay uun ay tidhaahdo ayaa u dhacaysa ama xanuunba uu isu bedelo sixraalmarad halkii laga eegaayay inuu jacayl ka sameeyo waxaa laguu sheegaye saaxirkuna cid kale ma wax kale ma samaynaye shaytaan buu adeegsanayaa shaytaan ayuu adeegsanayaa shaytaanna waa cadowgeenna ina shaytaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu bal shaydaan lagugu fasaxay oo cadowgaagaa ka waran oo garbaduub laguugu xidhay harhkuu jiidi maayo harhkuu jiidi maayo marka sixirku wax laga cabsado maahane waa wax loogu talagalay in makhluuqaadka wixii aan iimaan qawiyo lahayn in lagu argagixiyo marka sixir maxaa la yidhaahdaa culimadu maxay ku tacriifiyeen af carabi maxaa sixir lagu yidhaahdaa tacriifka sixirka iyo culimmadu mowqifkay ka kala leeyihiin ayaa cashirkeenna kan ku xiga aynu ka dhigan doonnaa insha allah baabka imminka halkaa inooga bilaabmayaana waa duruustii sixirka insha allahu waxaana laga yaabaa ilaa dhowr iyo toban fadhi inuu kelidii noqdo haddii ilaaha yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان